الفعيل وبتذان والفعلان أو كبينونة ومشبه فعلا وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا macfacaltin fucula macfucalniyatin kada fuculiyat wlfadxu qaad nuqila waa binaau ismi lmafcuuli ismafcuul la dhisidiis min alficli ficil xaggiis laga dhiso ficil athulaثiyi saddex xaraf loo nisbeeyey kaa'inun calaa sinati mafcuulin mafcuul wasnigiisu ahday dhismahaas ism mafcuul marka la dhisaa ficil hulaaثiyana laga dhisaa kaa'inun calaa zinati mafcuulin zina cidda awelkiyaa laga xadfo wazana uu ahaa zinatan waa ficla wasni ku socda oo masdera waqad bayana musanifkuna waa cadeeyey dalika oo ah binaau ismi mafcuuli min alficl hulaaiyi calaa sinati mafcuul in ismafcuulka ficil hulaaiya laga dhisay uu mafcuul ku imaanaa waa cadeeyey dalika intaasa lagu ishaara sadarka dhana lagu ishaara daalikada waqad bayana musanifku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 waxaa nooga bilaabanaya ism mafcuul oo oo hulaaثi ism mafcuul hulaaثi aa nooga bilaabana waqad xasala ism mafcuul hulaaثi shiika markii uu ka hadlayay ism faacilka hulaaثi iyo kayru hulaaثi yuu hormariyey hulaaثi kadib uu hayru hulaaثi ku daray laakiin ism mafcuulkii waa cagsiyey hayru hulaaثiguu hormariyey hulaaثiguu dabamariyey sababtu maxay tahay mar kasta waxaa la rabaa kitaabka muqtasar in laga dhigo la gaabiyo oon warkiisu badan markii isim faacil kayru hulaaثi laga hadlay ism mafcuul qayru hulaaثi maxaa noogu fidnaa maxaa noogu filnaaday wa imaa qabla aakhirihi fataxta saara sm mafcuuli warkiisaa kooban Ah, isim faacil khayru hulaiya laga soo hadlay isim faacilkii khayru hulaiyo sheegay haddaad qabla aakhirka ka fadxido ism mafcuulu kuu noqoa intaasaa ku filnaatay haddii marka hulaiga uu hormari lahaa ism mafcuul khayru hulai war dheer u bahnaala laakiin si warkiisu u kaab u koobnaado markuu sheegay isim faacil khayru oo muxuu ku soo khulaasiyey ism mafcuul khayru hulaiy oo dhan wuxuu ku khulaaseeyey wa ima qabla aakiri fataxta saara sm mafcuul ah, intaas marka warku inuu gaabto uu hormari markaasuu dib iskaga dhigay si mafcuul oo hulaaثi halkaanuu nooga hadla marka waxaa tiraa waqad xasala huwa ismafcuul waa soo xasilay ah, ismafcuul celi faacilka xasala ilaa isaga laga soo hadlayey waqad xasala huwa ismafcuulkii waa soo xasilay min di halaaati min alficli soo qadaro di halaaati waa sifatun limawsuufin maxduufin mawsuufkii soo qadaroo ah alficli oo alle waqad xasala huwa isu mafcuulkii waa soo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 laga keenaya ismafcuul maxaa la sameeyey maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey horta miin fadxisana awalka laga dhiga waa saddex xaraf hulaaigu fa cayn lam awalka waxaa la dhigay miim fadxisan cayntii iyo laamtiina wow waa la kala dhex geliyey cayntii iyo laamtiina wow waa la kala wax kale lama samayn duriba madruub fiiri awalka miim fadxisana la dhigay laamtii oo bacda ahayd iyo radii oo caynta ee dhexdoodana wow la gelish mafcuul oo dhow saas ku socda marka mudaacafkii marka aad ka keenayda ismafcuul mudaacaf hulaaثi muxuu ahaa maa kaana caynuhu walaamuhu min jinsi waaxid soo ma kala dhex gelaya labadii xarafoo isku idqaamneedoo caynta iyo laamta wowdii mafcuula kala dhex gelay madda fahuwa mamduud mura fahuwa mamruuru bih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 tuse maxaa yeele mid kastoo la lafdiga wuxuu noqonaa maquul maquulu noqonaa laakiin wasnigay ku kala duwnaa doonaa ah, wasnigay ku kala duwnaanaya marka calaa kulli xaal siba wey wuxuu leeyahay waxaa la xadfay wowdii zaa'idadaah liannahaa zaa'idat wazaa'idu bilxadfi owlaa aqfashna wuxuu leeyahay caynta la xadfay lianna alcayna kaiira maa yacridu laha alxadf in badan caynta iclaalku ku yimaadaa oo la xadfaa saasay kale mo mid kastoo la xadfo waxaa soo hara maquul maquul ah soo hara mabiic oo asalkeedu ahaa mabyuucna waa sidoo kale oo iclaalkiiya la marsiina taxaraka xarfu cilatu qablahu saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ila saakini saxiix xarakada oo saaran yada mabyuuc wow ya-da saaran a waxaa loo raraa ba'da marka loo raro faltaqaa saakinaani wowdii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 yahay mafuulun wa calaa madhabi akfash mabiic muxuu yahay haye mafiilun saas waa mafiilun waxa weeyaan madhabu siba weyhi maquul wasnigiisu waa mafulun waxba kama maqna saddexdii xaraf asalkae mafulun waxba kama maqna mabiicna waa mafilun waxba kama maqna laakiin calaa madhabi akfash waxa weeyaan maquul waa mafuul cayntii waa maqanta faadiya laamtiyaa joogto awoodaan waa saa'idadii ah, mabiicna waa mafiil ah, faadi iyo laamtiyaa joogto cayntii waa maqanta marka sidaasaad leedahay taas waxay ahayd muctalul cayn ee waxaad tagtaa muctalulaam muctalulaam waxaad noogu kala qaadaa muctalulaam bilyaa iyo muctalulaam bilwow muctalulaam bilyaana gaarsiiye sidaa rama rumiya oo kaleeto xakaa xukiya oo kaleeto qadaa qudiya oo kaleeto kulligood soo qabo waqaa yaqii kulligood waxa weeyaan ataa ya'ti ma'tiyun u noqonaa marmiyun maxkiyun maqdiyun mardiyun see ku noqday ataa yati matiyun asalku wuxuu ahaa waa nagii soo ogaanay miim fadxisana awelka la dhigaa caynta iyo laamtana wowala kala dhexgelina ataa miim ka hormari taada iyo ya-dana wow kala dhexgeli matuyun qaacidadii marsii marka matuyun maxaa ku jirta idaa jtamacat ilwaaw walya qaacidadii marsi aw bi axaduma bsukuni qulibat waaw yaa waudqibat yaa fi lya wakusira maa qabla ya lmunaasabatin mtiyan wey mtiyan waa mid lala imaana mtiyan marmiyan maqdiyan haye halkaas waxaan uga tagnay muctalulam naaqiskii oo yaa'iga ahaa naaqiskii waawiga ahaa dacaa yadcuu duciya dheh Ah, cafaa oo kale soo qabso maxaa leedahay mafcuulun ha lagaa rabaa hadda daaa daaa aliftan wowi ka soo gantay dee dacawe ay ahayd soo maaha marka caynka iyo wowda wow kale kale dhex geli madcuwun haye ghaza maqzuwun cafaa macfuun haye qaacidadaa gashay marka ida jtamaca xarfaani mutajanisani soo maa bada fail kelimati ida jtamaca xarfaani mutajanisani bacda fail kelimati udqima axaduma fi laakhari bishardi sukuun lawali ma haysanaa shuruuddii macfuwun madcuwun dhehe waa ka gudbayna haddaan saxiix marsiinay oon mudaacaf marsiinay oon muctal marsiinay waxaan ogaanay ismafcuul oo hulaaثi muxuu ku imaanaa mafcuul laakiin qaababkiisa iyo sida uu kala yahay waa soo dul marnay waana ka tegayna waqad xasala waa soo xasilay huwa ismafcuulkii min alficli ficilkii xaggiisuu ka soo xasilay ficilkaasoo di halaaثati saddex xaraf u saaxiib ah mutasinan xaale uu yahay mid u wasnoobuu soo xasilay bilmafcuuli wamaa ismafcuulkii cataa yimid huwa ismafcuulku ka faciilin xaala uu la mid yahay fa huwa ismafcuulkaas qad cudila bihi waa lagala leexday can ilasli asalkii wamaa ismafcuulkii ataa yimid ka faciilin xaala uu la mid yahay fa huwa ismafcuulkaas qad cudila waa lala leexday halkaa lagala leexday qad cudila bihi waa lala leexday halkaa lagala leexday can ilasli asalkiyaa lagala leexday waxaan waxayar baraarujinaynaa intaanaan ka gudbin ismafcuulka wasnigiisa qiyaaska oo mafcuul la yidhaahdo ficilkaad ka keenayda mucadda hadduu yahay mihaalkii keliyaad iska keeni karta maqtuul madruub mashruub mas-uul ma'kuul waa iska keeni kartaa laakiin haddaad ka keenaydo laazim jaarmajruur waa inaad daba dhigtaa mamruurun bihi mabcuudun canhu mamruurun bihim jaarmajruurkii u naab faacilka noqola ila mafcuul ma haystee mafcuul maba qaada jirin ah,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 bilwow najawan asagoo ah najawan waa u fiirso wowdu waana tanwiinsanta waana xarakaysanta soo ma waxaa ka horreeyana xarakaa saaran taxaraka xarfu cilatu wanfatax maa qabla qulibat cilatu alifin alif markaad u gedido tanwiintii nuun saakinahay ahayd wowdiina alifay noqotoo saakinay noqotay faltaqa saakinaani faxudifat ilaa ayadaa xarfu cilahay najan aslahu najawan najawan waxaad tidhaahdaa taxaraka xarfu cilatu wanfatax maa qablahu qulibat cilatu alifan alifaa loo gediyey alifta haddii loo gediyey faltaqaa saakinaani labadaa saakin ay yihiin aliftan wowda ka soo gadoontay iyo tanwiintii oo nuun saakina ah marka waa xaraf saxiixa oo nuunta ah iyo xarfun cillo alifka alifka xadaf najan saasay noqotay najan waa mid la siibay waxaa la idhaahdaa najowtu ljilda can ishaati isagaa ku dhihi doona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 keeni jiray wasnigaana la aaday wa ee maahan kii oo naxwiga aha wuxuu ku yidhi fa in qulta haddaadi tidhaahdo min mawaanici sarfi sarfiga waxyaalaha diida waxaa ka mida ah alcadlu cadli maca alwasfi xaalu ahaaday fa in kaana jariixun hadduu yahay maxduulan ku la soo eelay fahallaa munica sarf fahallaa munica maa loo diido asarfu fahallaa munica huwa maa loo diido jariixa asarfa jariixa asarfa maa loo diido waxawnaa faacilkii waxaan u celinaynaa jariix qultu waxaan ku leeyahay ui ishkaalka haddaad igu keento ana alcadla cadliga cadliga almaanica diida min asarfi huwa alcadlu waa cadli min mihaalin laga soo leexday ilaa mihaalin loo soo leexday tusaale inain inain a laga soo leexana mahna alada inain inainid halkaanay taalla markaasaa far ahaan marka hore waxaa lagu keenaa inayn inayn kadibaa far ahaan waxaa loogu keenaa mna asal waxaa ah inayn inayn marka taasoo kale wey cadliga maalaynsarifnimada keenaa hw ku yidhi qultu waxaan ku leeyahy lianna alcadla cadliga almaanica diida min asarfi huwa alcadlu waa cadliga min miaalin laga soo leexiyo ilaa miaalin loo soo leexiyo cadlan leexin leexintaasoo muxaqaqan la sugay kamaa fii mana wa ulaaثa arbaca ku sugan msna halkaa laga keenay isnayn isnayn ulaaana alaaa alaa rubaacana arbaca arbaca oo muqadaran ama cadli oo muqadar ah kamaa fii cumara sida ku sugan dadka gabola waxaa meesha ugu yaalla ukhara wa cumara marka qalin qalin ma haysataan miy qolada qalina o alla geliyaa saas ukhara cadligeedu mu wuxuu